بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صفحada مئة وثمانية والضابط وهو أمر كلي منطبق على جزئياته أن يقال saasaan soo marnay والضابط وهو أمر كلي منطبق على جزئياته maxaa loola jeedaa maalin loweedna xoogaa wax baa ka taabannay soo ma ahayn والضابط وهو أمر كلي منطبق على جزئياته si loo fahmo waa in la fahmo isطilaaxaadka manaadiqada qayb ka mid ah waxaa jira alkullu iyo alkulli iyo alkulliyatu waxaa kale oo jira aljuz'u aljuz'i aljuz'iyatu haddaba alkullu maxaa la yidhaahdaa alkullu cinda almanaatiqa maa tarakaba min juz'ayni fasaacidan alkull waxaa la yidhaahdaa maa tarakaba min jus'ayni fasaacidan wixii laba jus iyo ka badan ka dhisan ayaa waxaa la yidhaahdaa alkullu haddaba kulligu wuxuu ka dhisan yahay ajzaa oo markay ugu yar tahay laba jus ah juskuna aljuzءu maa tarakaba minhu wa min hayrihi kullun juz waxaa la yidhaahdaa wixii asaga ah iyo kayrkiis hayrkaas oo laga wado juz kale kulli uu ka dhismo haddaba kulli maxaa ka mid ah tusaale ahaan albeyt waxaa kale oo ka mid ah alsayaara baabuurka wuxuu ka dhisan yahay matoor taayaro muraayado kuraas intaasoo dhana waxaa la isku yidhaahdaa sayaara matoorku marka waa jus taayarku waa jus kursigu waa jus muraayaddu waa jus saqafku waa jus mid kastoo ka mida ah marka waa juz sayaaradiina waxay ka dhisan tahay ajzaadaas isu tagtay bay ka dhisan tahay kulli marka waxaa lagu yaqaannaa xugunka asaga la siiyo jusku ma qaato ma qaadan karo haddii aan idhaahdo aلsayaara tuqaribu almasaafa albaciida gaarigu ama baabuurku wuxuu kuu soo dhoweeyaa masaafo fog xugunan siiya soo ma aha oo ah taqriib almasaafaat albaciida kulligaa xugunkaas qaadana oo ah ajsaadaas markay wada socoto matoorkii iyo taayaradii waxaasoo dhan markay isku rakiban yihiin ayuu masaafada dheer kuu soo dhoweyn karaa xugunka markaasuu qaadan karaa laakiin haddii aan ajزa'daas kala furfurno jus kasta masaafada fog kuuma soo dhowaynayo xukunkaas ma qaadan karo motoorka keligiis haddaa meel dhigto almuxarik waxdahu laa yuqaribu almasaafa albaciida taayarkana sidoo kale keligiis masaafo dheer kuu soo dhowayn maayo muraayadahana waa sidoo kale kuraastuna waa sidoo kale mid kastoo ka mid ah infiraadkiisa ama mufradkiisa xukunka uma qaadan karo haadaa huwa alkullu saasaana lagu gartaa haddaba alkullu taxtahu ajzaa waxaa kale oo jira alkulli wax la yidhaahdo alkulli maa yasduqu calىa kaثiiriin waa midka ku rumooba oo lagu idlaaqi karo wax fara badan kulligana waxaa ku hoos jira aljus'i baa ku hoos jira taxtahu aljus'i alkulli waxaan dhahnay maa yasduqu calaa kafiiriin tusaale ahaan alxayawaan alxayawaan waxaan leenahay waa kulliyun maxaa yeelay waxaa ku hoos jira alinsaan alfaras alkalb addubaab alطaa'ir waxaasoo dhan waa ku hoos jiraan fa huwa kulliyun insaankuna waa jus'iyun farasku waa jus'iyun طaa'irka waa jus'iyun ximaarka waa jus'iyun di'biga waa jus'iyun dubaabka waa jus'iyun caqrabka waa jus'iyun wahaakada waxaana lagu gartaa xukunka asaga la siiyo jus'iyaadkiisu waa qaadan karaan haddii aan idhaahdo alxayawaanu mutaxarik xugun baan siiyey oo ah alxaraka nisbatu alxaraka ilayhi xukunkaas jus'iyaadkiisa ma qaadan karaan haa jus kasta oo asaga ka mida ah xukunka waa qaadan karaa oo waxaan dhihi karaa alfarasu oo jus'iyun ah mutaxarik aldibu mutaxarik alhaclab mutaxarik alinsaan mutaxarik saasaa lagu gartaa haddaba wاlkulli taxtahu jus'iyaat waxaa jira haddaba waxa la idhaahdo qadiya alqadiya waxa qadiyada ay manaadiqadu u yaqaanaanna waa jumlada khabariga ah aljumlaة اlkhabariyaةu hiya alqadiya cinda almanaadiqa sida alxayawaanu mutaxarik soo jumlo khabariya ma aha alinsaanu duu ra'sin soo jumlo khabariya ma aha haadihi hiya alqadiya waxaa dhici karta haddaba qadiyadaas adaatu اlcumuum inuu ka hormaro adaatu اlcumuum inuu ka hormaro sida kullu xayawaanin mutaxarik in la yidhaahdo ama kullu insaanin duu ra'sin in la yidhaahdo qadiyadaas adaatlcumuumka uu ka hormaray baa waxaa la yidhahdaa qadiyatun kulliyatun baa la lahaa qadiyatun kulliyatun haddaba kulliyadu waa qadiyadii oo kullun la geliyey ama adaatlcumuum la mid ah la geliyey haddii markaan idhaahdo kullu insaanin duu ra'sin haddaan idhaahdo fahaadihi qadiyatun kulliyatun munطabiqa calaa jus'iyaatiha jus'iyaadkeeda oo uu ka mid yahay zayd iyo khaalid iyo caa'isha iyo faatima oo waxaan dhihi karaa caa'isha daatu ra'sin wa faatima daatu ra'sin wa khaalid duu ra'sin qadiyatun kuliyatuna waa la yidhaahdaa amrun kuliyuna waa la dhahaa marka waxaad dhihi kartaa fahaadihi qadiyatun kuliyatun munطabiqa calىa juز'iyaatiha waxaa kaloo dhihi kartaa fahaada amrun kuliyun munطabiqu calىa juز'iyaatihina waa dhihi kartaa arrinka caynkaasa baa waxaa la yidhaahdaa addaabit wuxuuna yidhi haddaba والضاaبط وهuوa أمر كuلiي منطaبق عalى جuزئiyaatihi in la fahmo waa sahlantaan rajaynaa markaan haddaba daabitka meeshaan yaalla ama qadiyadda kulliga ah ee meeshan taallaa waxay tahay كuل maa صaxa اsتiثناa'uhu maعa الاتصاaل صaxa دخuuل xatىa عalayhi wax kasta oo istifnihiisa mutasilka ah u ansaxo xataa way geli kartaa fa haadihi qadiyatun kuliyatun maxay ku dabaqmaya haddaba waxyaabaha ay ku dabaqmaya waxaa ka mid ah acjabatni aljaariyatu ilaa kalaamahaa waa jus'iyadii daabitkan ama qadiyadan kulliga uu ku dabaqmaaye acjabatni aljaariyatu ilaa kalaamahaa sabab istinaheedu waa ansaxaa maca alitisaal jus'iyaadkii qadiyada kulliga xukunkeeda uu ku dabaqmaya kana ka mid ah mundabiq calaa jus'iyaadkaasoo lama dhihin acjabatni aljaariyatu ilaa kalaamahaa akaltu samakata ilaa ra'sahaa dakhaltu daara ila alxamaam ama ilaa xamaamaha waxaas oo dhan waa jus'iyaadkii qadiyadan kulliga ah xukunkeedu ku dabaqmaaye haddaba waxa dabaqmaa la soco waa xukunka xukunka qadiyadan kulliga ah ay wadato jus-iyaadkaa qaado karaa laga wadaa acjabatni اljaariyatu ilaa kalaam akaltu samakata ilaa ra'sahaa alaysa yasixu istinaa'uhaa maca alitisaal yaix saas daraaddeed xataa waa geli karta waxaan dhihi karaa akaltu samakata xataa ra'sahaa waa dhihi karaa limaada liأnnahu yasixu istinaa'uhaa maca alitisaal acjabatni اljaariyatu ilaa kalaamaha soo ansixi maayo maca alitisaal acjabatni اljaariyatu xataa kalaamuhaana waa ansaxa haddaba ma la fahmay qaala almualifu raximah اllah alkalimaة الsaadisa kelimada lixaad mima jaءa calىa ثalaaثaةi أwjuhin oo ka mid ah kelimaadkii saddexda weji ku yimid kallaa meeqaan soo marnay shan kelimadood soo ma aha kelimada koowaad waxay ahayd id kelimada labaadna lammaa kelimada saddexaadna nacam kelimada afaraadna i kelimada shanaadna xataa midda lixaadna waa kallaa bifatxi اlkaafi oo kaafta la kor dhigo wa tashdiid اlaami laamtana la shida kallaa laamtaasoo fatxisan fa yuqaalu fiiha kallaa waxaa la yidhaahdaa taaratan mar xarfu radcin wa zajrin waa xarf loo isticmaalo reebid iyo canaan qofka marka aad rabto inaad wax ka reebto oo si kulul a uga reebto wa huwa qowlu اlkhaliili wa siibawayhi inay ka laacay tahay xarfu radcin wa zajrin radci oo canaanaya zajrin reebitaan ah inay sidaa tahay waxaa qaba alkhaliil ibni axmed iyo siibaweyhi oo ardaygiisii ah waana sida ay u badan tahay kallaa waxay u badan tahay inay faa'iideydo zajri wa jumhuuri اlbasriyiin basriyiinta sida ay u badan yihiinna saasay qabaan kallatii fii naxwi waa kallaada ku jirta fii naxwi qowlihi tacaalaa fayaquulu rabbii ahaanan wa amma idaa ma btalaahu haddii allah insaankii u imtixaano faqadara calayhi risqahu oo arsaaqdiisii iyo cuntadiisii iyo noloshiisii lagu cidhiidriyo fayaquulu rabbii ahaanan ay ahaananii wuxuu leeyahay rabbi waa i dulleeyey allah wuxuu yidhi kallaa ay intahi ka joog wansajir ka reebtoonow can haadihi اlmaqaala maqaaladan aad ku hadashay hadalkan aad ku hadashay oo foosha xun ka joog allatii hiya ikhbaarun maqaaladaas oo ah ka warramid bianna taqdiira الrisqi ay tadyiiqahu cidhiirintiisa insaanka lagu cidhiiriyo ihaanatun inuu yahay ihaano ka warramitaanka uu ka warramo ama sheegitaanka uu sheego haddii arsaaqadda lagu cidhiidhiyo inuu rabbi ihaaneeyey warramitaankaas maqaalada tusine ayaa laga reebaa marka waxaa leey ka joog faqad takuunu waxaa dhici karta inay ahaato karaamatan inay karaamo tahay baa dhici karta litaadiyatihi maxaa yeelay wuxuu gaarsiinaa cidhiidhinta arsaaqda lagu cidhiidhiyey wuxuu gaarsiinaa ilaa sacaadati alaakhira liibaan aakhiro ayuu gaarsiinaa laakiin cidhiidhinta keligeed hadda liibaan aakhira gaarsiin maydee sabritaanka uu ku sabro tadyiiqaas ayaa wuxuu sabab u noqonaa sacaadat alaakhira qofka marka imtixaanka la imtixaamo keligiis qofku sawaab kuma helo ee wuxuu ku heli karaa imtixaankaas inuu ku sabro haddii uu yahay cidhiidhi iyo haddii uu ku shukriyo hadduu yahay tawsica iyo waasicin kalaa marka maxay faa'iidayday zajri iyo radci waana inay ka horraydo maqaalo u baahan in la radiyo ama in la zajriyo waa inay ka horaydo waxaa kaloo la mid ah midda ku jirta fii qowlihi tacaala afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala la'uutayanna maala wa walada allah wuxuu leeyay balka waran midka aayaadkeenna ku gaaloobay ee dhaha maalinta qiyaamo xoolana waa la isii doonaa maalna waa la isii doonaa carruurna waa la isii doonaa la'uutayanna maalan wa walada maalna waa la isii doonaa carruurna waa la isii doonaa aطalaca alghayb am itakhada cinda araxmaani cahda kalaa waa zajrun wa radcun can hadihi اlmaqaala oo ah inuu ka warramay maalinta qiyaama haddii la tago weladna in la sii doono maalin in la sii doono waa isla mid marka wayuqaalu fiiha kalaadii taaratan mar waxaa la yidhaahdaa xarfu jawaabin wa tasdiiq waa xarfu jawaabin wa tasdiiq bimansilati e kalaadaas ama xarafkaas oo e la mid ah bikasri اlhamزati wa sukuuni اlyaa'i waana markii ay dhacdo bacda khabarin laysa fiihi maa yasixu radduhu waa markuu ka horeeyo khabar khabarkaasoo aysan ku jirin maqaalo in la radiyo u baahan wa huwa qowl اlfaraa sidaasna waxaa qaba faraa iyo wanadri ibni shumayl fii naxwi kalaa wاlqamar waxay leeyihiin wax la radiyo ama la zajriyo hadda kama horaydo ilaan maxaa ka horeeya wamaa hiya ilaa dikraa lilbashar khabar baa ka horeeya jumlo ayaa ka horayda khabaryo ah kallaadii marka waxay faa'iidayday tasdiiq waxaana la tasdiiqina khabarka ayada ka horeeya kallaa waalqamar inay bimacnaa ii tahay waxyaabaha sii xoojinaya waxaa ka mid ah qasamka ka dambeeya wاlmacnaa i wاlqamar wa yuqaalu fiiha marna waxaa la yidhaha xarfun bimacnaa xaqan waa xaraf oo bimacnaa xaqan ah oo bimacnaa alaa bifatxi اlhamزati wاllaami اlmukafafa alistiftaaxiyati marna waxaa la yidhaahdaa waa xaraf bimacnaa xaqan ah ama waa xaraf bimacnaa alaa ah alaadii istiftaaxiyada ahayd calىa khilaafin fii dalika iyadoo dooda ay ka taaganta bimacnaa xaqan miya mase waa bimacnaa alaa goormay dooddaasi imaanee haddii maqaalo ka horayda kallaada oo la radiyo meesha aysan oolin sidoo kalena wax la tasdiiqiyo meesha aysan oolin naxu kalaa laa tuطichu kalaa laa tuطichu falmacnaa calى اlأwali haddii xaqan lagu fasiro wuxuu noqonaa xaqan laa tuطichu dhab ahaantii ha aطeecin wahuwa qowlu اlkisaa'i sidaa waxaa qaba bimacnaa xaqan inay tahay kisaa'i iyo wabni اlambaari iyo wa munaafaqahumaa waxay leeyihin kalaa bimacnaa xaqan waaye wa calى الثaanي haddii alaada lagu socodsiiyana alaa laa tuطichu hooyaay maqal calaa maqale laa tuطichu ninkaasa aطeecin wa huwa sidaas waxaa qaba qowlu abi xaatim sidaas waxaa qaba abu xaatim iyo wazajaaj ayaa sidaas qaba abu xaatim asijistaani sahl ibnu muxamed baa la yidhaahdaa albasri sahl ibnu muxamed albasri abu xaatim asijistaani wuxuu dhintay laba boqol iyo kontonkii hijiriyada wasawaab waxa sawaabka ahna athaani waa midka labaad oo ah inay tahay bimacnaa aalaa alistiftaaxiyati wa huwa midkaas haaniga ahna oo sawaabka ahna annaha lilistiftaax waa inay istiftaax macnihiis ay faa'iideyneen alaada istiftaaxiyada waa inay ku macno tahay maxaana u daliil likasri اlhamzati min ina bacdaha waxaan u daliilah ka laadaan ka bacdigeed inna hadday dhacdo innadaas hamsadeedu waa maksuuro anna la dhihi maayo kalaa anna la dhihi maayo kalaa inna baa la leeyahay sida alaada istiftaaxiyada ah innada ka dambayda hamsada ay u kasrisan tahay fii naxwi qowlihi tacaala alaa ina awliyaءa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun alaa inna kalaa in ayaa ayadana la leeyahay taasi waxay ku tusinaya alaada istirtaaxiyada ahee inay ku macno tahay oo xaqan aysan ku macno ahayn ilaan bimacnaa xaqan hadday noqoto xaqan ina hadday kadib dhacdo hamsadeedu maksuuro noqon maydee hamsadeedu maftuuxay noqonay waxaa leedahay xaqan annaka daahibun fii naxwi kalaa ina alinsaana layadqaa soo aragtid innada ka dambayda hamsadeedu way kasrisan tahay kallaadaas kamaa tuksaru bacda alistiftaaxiyati sida alaada istiftaaxiyada ah kabacdigeed hamsada loo kasriyo fii naxwi alaa ina awliyaaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun walow kaanat bimacnaa xaqan ka laadu haddii xaqan ay ku macno tahay la futixat ilhamsatu bacdaa hamzada ayada ka dambayda waa la fatxin lahaa xaqan hadday ku macno tahay innada dabadeed dhacda hamzadeeda waa la fadxin lahaa oo waxaa la dhihi lahaa kalaa anna sida loo yidhaahdo xaqan annaka kamaa tuftaxu bacda xaqan sida hamdada loo fatxiyo xaqanka bacdiyeed bacdigeed ka qowlihi ninka shaacirka wuxuu yidhi axaqan ana jiiratana istaqalluu faniyatunaa wa niyatuhum fariiqu niska dambe saasuu ahaa axaqan ma dhabbaa anna jiiratanaa deriskeenna istaqalluu inay guureen deriskii inay naga guureen ma runbaa ma dhabbaa bifatxi اlhamzati oo hamzadana la fatxiyo xaqan haddii ina ay ka dib dhacdo hamzadeeda waa la fatxiyaahoo waxaa la yidhaahdaa axaqan anna kallaadu haddii xaqan ay ku macno tahay sida midaan hamzadeeda loo fatxiyey baa ayadan hamzadeeda loo fatxin lahaa haddii ina dabadeed ay dhacdo oo waxaa la dhihi lahaa kallaa anna laakiin waxaa soo aroortay nasriga iyo nadmigaba in kallaa haddii ina dabadeed ay dhacdo hamsadeeda la kasriyo sida hamsada inna loo kasrina idaa waqacat bacda alaa alistiftaaxiyati wa yudfacu waxaa lagu difaacaa inta aanaan difaacaas gaarin axaqan anna jiiratana istaqalluu see loo icraabaa xaqantan jumhuurta nuxaaddu waxay qabaan inay tahay bimathaabati darfi darafnimo inay ku nasbisan tahay macnaa fiina inay wadato khabar muqadamana inay tahay anna iyo waxa ka dambeeyana mubtada in laga soo dhalaalina ah mubtada'aasna khabar ay u noqonaya xaqan taani taqdiirku marka wuxuu yahay axaqan anna jiiratana istaqalluu a xaqin istiqlaalu jiiratina istiqlaalu jiiratina a xaqin istiqlaalu jiiratina guuritaankeenna deriskeennu ay guureen xaq miyuu ku dhex sugan yahay afii fii xaqinna waxaa laga wadaa a fil amri haabit arrin sugan dhexdiisa miyuu ku jiraa guuritaanka deriskeennu ay guureen yacni ma dhabba ama hubaalba deriskeenni inay guureen istiqlaalu jiiratina oo ah masderka aan soo dhalaalin soo dhalaalinnay oo annaga waxa ka dambeeya aan ka soo dhalaalin waa mubtada mu'akhar xaqan taanna waa khabar muqadam ah difaacii markaan u imaanno wa yudfacu warkaas waxaa lagu difaacaa warka ibnu hishaam uu sheegay oo ah kalaa bimacnaa alaa inay tahay oo bimacnaa xaqan inaysan ahayn deliil buuna u keenay soo ma aha wayudfacu kaas waxaa lagu difaacaa biannahu in inamaa lam tuftax xamsatu inna bacda kallaa inna oo kallaa ka dambayda hamsadeeda sababta loo fatxi waayey inay tahay idaa kaanat bimacnaa xaqan haddii xaqan ay ku macno tahay ilaan xaqan haddii anna ay kadib dhacda hamsadeeda waa la fatxiya soo maaha sababta loo fatxin waayo maxay tahay kallaa bimacnaa xaqan hadday tahay hamsada ayada ka dambayda sababta loo kasriyey maxay tahay liannaha xarfun maxaa yeelay kallaadii waa xaraf laa yasluxu lilkhabariyati oo khabarnimo aan u suubannin salaaxiyata xaqan lahaa sida xaqan ay khabarnimo ugu suubatuu leeyahay xaqan iyo kallaa in isku macno yihiin laakiin waa kala duwan yihiin uu leeyahay oo say u kala duwan yihiin xaqan hadde waa isim waana khabar sida aan soo sheegnay laakiin kallaa waa xaraf marka xaqan ayadu waxay u suubataa khabar muqadama inay noqoto anna oo hamsadeedu ay fatxisan tahay waxaa ka dambeeyana inay mubtada mu'akhara noqdaan sababta loo fatxinaa waa in mubtada laga dhigo xaqan taana khabar laga dhigo laakiin wuxuu leeyahay kallaa hamsada ka dambayda haddii la fadxiyo oo waxaa la soo dhalaaliyo tusaale ahaan masder masderkaas khabar buu u baahan yahay khabarkaasna kalaa khabar uma noqon karto ilan waa xaraf warkaasoo lama fahmin hase ahaatee haddii la yidhaahdo kallaa bimacnaa alaa oo istiftaaxiyo ah bay ku macno tahay warkaas macnihiisu wuxuu noqonaa xaraf baa xaraf ku macno ah xaraf in xaraf lagu macnayo oo macnihiisa uu qaato ayayna u dhowdahay laakiin bimacnaa xaqan waay haddii la yidhaahdo warkaas macnihiisu wuxuu noqonaa kalla oo xaraf ah ayaa xaqan oo isima macnihiisa wadata in xarafku uu xaraf ku macno noqdo ayaana u dhow kana dhow xaraf inuu isim ku macno noqdo alkelimaةu saabica kelimada toddobaad mima jaءa calىa ثalaaثati awjuhin oo ka mida kelimaadkii saddexda waji ku yimid laa takuunu taaratan mar waxay noqotaa naafiyatan wa taaratan marna waxay noqotaa naahiyatan wa taaratan marna zaa'ida saddexaas macnay laa saddexaas wajiga ku timid marna waa naafiyo marna waa naahiyo marna waa zaa'ido faالnaafiyatu naafiyadu tacmalu fi الnakiraati nakiraatkay ku camal fashaa camala ina kaiiran in badan fatansibu اlsma isimkay nasbine wa tarfacu اlkhabra khabarkana waa rafcine waa laadii aan dhihi jirnay annaafiya liljinsi idaa uriida biha haddii laada loola jeedo idaa uriida biha laada haddii loola jeedo nafyu اljinsi jinsiga in la anfiyo calى sabiili الtansiis laa rajula qaa'imun marka la yidhaahdo laadaani maxay faa'iideynee nafyuljinsi waa la iska dhahaa laakiin xaqiiq ahaan waxay anfine ma rajulkan oo ismu jinsiga ahaa mase waa khabarka oo qiyaamka ah waxay anfine waa qiyaamka waxayna ka anfine waa jinsiga laa rajula qaa'imun haddaad tidhaahdo laadaani waxay anfine waa qiyaamka waxayna ka anfine waa jinsigan afraadda uu ka kooban yahay oo dhan marka naafiya liljinsi waa la yska dhahaa ee xaqiiqadu waxay tahay annaha tanfi اlkhabar can afraadi hada اljinsi idaa uriida biha laada haddii loola jeedo nafyu اljinsi jinsiga in la anfiyo yacni khabarka in jinsiga laga anfiyo calaa sabiili tansiis calaa sabiili tansiis waxaa loola jeedaa anfinta ay anfinee jinsiga waxaan ahayna markaas ma ixtimaasho yacni ma dhici karto markaas in loola jeedo hal qof iyo wax la mid ah lafdiga ama kelimada haddii ay hal macno keliya ay ixtimaasho waxaa la yidhahdaa waa nas wالnasu maa laa yaxtamilu ilaa macna waaxidan hal macno waxaan ahayn ma ixtimaalo marka laadaani laa taxtamilu ilaa nafya اljinsi tansiisaasaa laga wadaa marka naxو laa ilaaha ilا اllah laa ilaaha ilا اllah oo kale haddaba laadaani waa naafiya liljinsi ilaahana waa isimkeedii khabarkiina waa maxduuf waa la soo qadaraa marka wuxuu yidhi fa ilaaha ilaaha ismuhaa waa isimkeeda laada isimkeedii wa khabaruhaa laada khabarkeediina maxduufun wuu xadfan yahay taqdiiruhuna lana wa naxwu taqdiirkiisu marka wuxuu noqonaa lana iyo wixii la mid ah laakiin waxaa ka fiican oona ka sawaabsan in la yidhaahdo khabarku waa maxduuf waa sax laakiin taqdiirkiis waa xaqun laa ilaaha xaqun ila اllah macbuud xaq ah ama ilaah xaq ah ma jiro oo aan allah aan ahayn ila allah allah maane markaas waxaa la anfiyey xaqnimadii ayaa aalihada oo dhan laga anfiyey waxaana loo sugay allah dalika biأna allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa اlbaaطil midii ku jirta fii suuraةi اlxaj laa ilaaha ilا اllah failaaha smuha waa isimkeedi wa khabaruhaana maxduufu taqdiiru lana wanaxwuhu laadu marka maxay anfiday xaqnimadii bay waxay ka anfiday jinsu اlaaliha waxayna u sugtay allah allah marka waa xaq cibaadadana asagaa xaq u leh aalihada kale oo la caabudaana waa baaطil waa gardarro cibaadadana xaq uma laha intaasaana kelimada laga rabaa wa tacmalu camala laysa qaliilan ma badna laysa camalkeedoo kale inay samaydo waxayna ku jirtay markaas alxuruuf almushabbaha bilaysa wa tacmalu camala laysa qaliilan laysa camalkeeda ayay qabataa wayna yar tahay fatarfacu lisma isimkay rafcida watansibu اlkhabar idaa uriida biha nafyu اljinsi haddii ayada loola jeedo jinsiga in lagu anfiyo calaa sabiili duhuur oo uriida biha loola jeedo nafyu lwaaxid waaxid in lagu anfiyo haddii ay tahay midda camalfalee camala inna jinsiga anfintiisu waa nas macno kalema ixtimaasho laakiin haddii ay camalfalee camala laysa laba macno ayay ixtimaashaa labadaas macno midna waa raajix midna waa marjuux midka raajixa waa in ay anfinee jinsiga waana macnaha raajixa ah macnaha marjuuxana waa inaysan jinsi anfinayn ay waaxid ay anfineen waana macnaha marjuuxa ah lafdiga ama kelimada laba macno ixtimaasha axaduhumaa ah, arjaxu min alaakhar nas lama dhaho laakiin labada macno oo u ixtimaalo midka raajixa ahna waa daahir midka marjuuxaana mu'awal baa lahaa sida midkan oo kale laadan marka camal fale camala laysa laba macno ixtimaashaa nafyuاljinsi waana daahir iyo nafyu اlwaaxid waana mu'awal فالأول كqowلihi تaعaزى فlاa شhayء عalى الأرضi baaقيa وlaa waزر mima qaضى الlah waaقيa تaعaزى صبر adkayso falaa شhayءun شhay baaqiyan oo haraaya calى الأرضi dhulka ku haraaya ma jiro adduunkan wax ku haraa ma jiraanuu leeyahay كuل شhayءi haalikun إilا وجهه tacaza falaa shay-un cala alardi baaqiya adduunkan wax ku haraa ma jiraan waxa dusheeda saaran oo dhan way dhammaan doona kullu man calayha faan walaa wasarun taageere waaqiyan oo kaa dhowra ma jiro mima qada allaah qadaha ilaah iyo qadartiisa wixii ilaahay uu qadaray oo uu xukmiyey cid muciin ah oo kaa hor istaagi karta ama kaa celin karta kartaayo ma jirtuu leeyahay wixii ilaahay qadaray waa laabudda inay dhacaan tacaza falaa shayun cala alardi baaqiya laadaasi maxay faa'iideyday horta waxay camal camalfalee camala layse soo maaha aha shay-unna waa isimkeedii baaqiyanna khabarkeedii maxay faa'iideyday haddaba ma waxay faa'iideyday nafyu lwaaxid mase waxay faa'iideyday nafyu ljinsi waa nafyu ljinsi wuxuu ula jeedaa wax shay la dhaho oo adduunka ku haraama jiraan haddii laakiin la yidhahdo nafyulwaaxid baa laga wadaa hal shay shay keligiis oo adduunka ku haraa ma jiraan lakiin ashyaa kaloo haray aa jirta macnuhu saasuu noqona marka falaa shayءun calى اlarضi baaqiya bal ashyaa lakiin ashyaa haray aa jirta macnahaasna sax maaha ee wuxuu ula jeedaa wax shay la dhaho oo adduunka ku haraa ma jiraan wثaanي midka labaadna ka qowlika waadoo yidhaahda laa rajulu qaa'iman bal rajulan wثaanي wuxuu la jeedaa haddii nafyuljinsi aan loola jeedin ee nafyulwaaxid loola jeedo wa adoo yidhahda laa rajulun qaa'iman ma waxaa ula jeedaa wax nin ah oo taagan ma jiraan ma saasaa ka wadaa maya waxaa ula jeedaa hal nin ma taagna bal rajulaanina waxay ku tusineen saas hal nin ma taagna ee laba nin baa taagan hadda waxay anfideen marka waa qiyaamu rajuli waaxid in sidaas loola jeedana waxaa ku tusinaya bal rajulaani ee eh, haddii ula jeedo nafyuljinsi bal rajulaani ma imaateen nafyuljinsi haddaa ula jeedo bal rajulaani meesha ma imaan karto ee eh, jinsiga cagsigiisa a imaan kara haddii la yidhaahdo laa rajula fi اdaari bal imra'a haddii la yidhaahdo macnaheed waa maxay fainaha tanfi اljinsa laa rajula fi اdaari wax nin ah oo guriga ku jira ma jiraan bal rajulaani ma ansaxay marka ma ansaxaydo ilaan jinsigii mar hore aad anfiday bal rajulaani xagge ka imaan kartaa marka wax rag la yidhaahdo guriga kuma jiraan laakiin laba nin baa ku jirta ma soconayso laakiin wax rag ah oo guriga ku jira ma jiraan laakiin dumar baa ku jira waa macno saxa markaasna waxay anfiday jinsi haddii laakiin waaxid loola jeedo laa rajulun qaa'iman bal rajulaani waxa taagan hal nin ma ahane waa laba nin marka qiyaamka waxay ka anfiday waaxid ee jinsi kama aysan anfin inaysan jinsi ka anfinna waxaa ku fahmaye bal rajulaanida dambe waadix maaha والناahiyaةu تجزم الفiعل المضاaرع naahiyadu ficilka mdaarc waa jزmiya sawاء usnida ilىa مkhaaطبin waxaa isku mid ah in ficilka mudaaric waxa loo tiiriyo uu yahay mukhaaطab yaعni inuu faacilkiisu mukhaaطab yahay ow غaa'ibin ama inuu غaa'ib yahay falأwl asagoo mukhaaطab ah waana siday u badan tahe walaa tamشhi fi الأrضi maraxan oo kale waay walaa tamشhi ficilka mudaaric waa jزmisay waxaynu ku jزmiyey xadfu xarfi الcila faacilkiisina waa mukhaaطab anta والثاني kan labaad oo غaa'ibkaana falaa yusrif fi الqatli falaa yusrif huwa soo ma ah faacilku wayaqilu waxaa yar isnaaduhu in loo tiriyo mudaaracaas lilmutakalimi mutakalimka loo tiriyo mabniyan lilmafcuul waa yar tahay laakiin waa jirtaa in mutakalimka loo tiiriyo mutakalimkaas oo ah mabni lilmafcuul yacni ficilkaa wuxuu noqonaa mabni lilmafcuul ee mabni lilfaacil noqon maayo oo maxaa leedaha markaas laa udrab anigaan la igaraacin laa udrab anayaan la ikraacin waa yarta ayuu leeyahay naxu laa ukhraj aniyaan la ibixin yaan la isaarin waa nahyu اlikhraaji can hayrik waxa nahyigan uu ku dhaca adiga naftaada ma ahayaa adiga kayrka baa waxaad ka nahyine inuu adiga ku saaro oo guriga uu kaa saaro mafhuum soo maa yaan la ibixinin oo guriga yaan layga saarin walaa nukraj yaan nala saarin annaga wayanduru waxaa naadir ah jiddan aad iyo aad waxaa naadir u ah fi اlmabniyi lilfaacil in faacilkaas uu mutakalim yahay haddana ficilkiisu yahay mabni lilfaacil oo mabni limafcuul uusan noqonin waa naadir jiddan uu leeyahay oo maxaa ka mid ah laa adhab inaad tidhaahdo anugu yaanan bixin fahaada nahyun yudihaabi can nafsik naftaadaad waxaad ka reebe bixitaan laa adhab anugu yaanan bixin waa nafyun minka laka adaa naftaada waxaad ka reebe bixitaankii ama laa nadhab annagu yaanan bixin ninka shaacirkaa ah, farasdaq muxuu yidhi إda ma kharajna min dimashqa falaa nacud lahaa abada maadaama fiiha اljuraadimu uu yidhi idaa maa kharajnaa min dimashq dimashq haddaan ka baxno falaa nacud soo ma aragtid waa ficil mudaaric oo loo tiiriyey mutakalim waana mabni lilfaacil falaa nacud lahaa dimashqi yaanaan ku soo laaban abadan weligana yaanaan ku soo laabanin maadaama fiiha aljuraadimu inta dimashq dhexdeeda uu joogo ninkii caloosha weynay aljuraadim alcadiimu albaطni wاlfarqu bayna الnaafiyati wالnaahiyati farqiga u dhexeeya naafiyada naahiyada min xayثu lafdi xagga lafdiga اkhtisaaصu الnaahiyati biاlmudaaric naahiyadu mudaaric keliyahay gashaa wa jasmihi waana jasmida bikhilaafi الnaafiyati wa min xayثu اlmacnaa xagga macnahana farqiga u dhexeeya wuxuu yahay أna اlkalaama maca الnaahiyati kalaamka naahiyada la socdaahay طalabiyun waa طalabi wa maca naafiyati naafiyada maceedana khabariyun waa khabari laa rajula fi daari marka aa leedahay waa khabar laa takhruj marka aa leedahana waa طalab waa inshaa'i marka midna waa khabar midna waa inshaa wzaa'idatu zaa'idada alatii dukuuluhaa waa midii saddexaad alatii dukhuuluhaa fi lkalaami ka khuruujiha joogitaankeeda bixiddeeda isla mid ay tahay wa faa'idatuha faa'iidadeedunaati altaqwiyatu watawkiid inay waxoojida keliya ay tahay naxw maa manacaka anlaa tasjuda maxaa kuu diiday inaad sujuuddo ay maa manacaka min asujuud ay maa manacaka min cadami sujuud maaha fii suuraة الأعراaf ay an tasjuda kamaa jaaءa sida uu ku yimid an tasjuda biduuni الlah oo la aysan la socon musaraxan bihi lagu caddeeyey fii mowdicin aakhar inay zaa'ida tahayna wuxuu leeyahay waxaa u daliil ah ayadoo la aysan la socon bay meel kaloo qur'aanka ka mida ku timid oo fii suurati saat maa manacaka an tasjuda taasi waxay tusinaya u leeyahy marka inay tahay zaa'ido laakiin qur-aanka markay ku jirto sida kitaabka aakhirkiisa noogu imaan doonta zaa'ida lama dhehe waxaa la yidhaahdaa sila maxaa yeele taqwiya iyo towkiid bay faa'iidayn wallah aclam